inoo raaciyey musanifku wuxuu halkan kaga hadlayaa qeybtii labaad ee dhexalkuu lahaa oo casabadii alcasaba xagga luqada casbi baa laga keenay baa la yidhi casbiguna waa mancinta in shayga la manciyo ma la celiyo lafdiga markaa casaba qofkiina waa loo isticmaalaa musanihiina waa loo isticmaali jamciina waa loo isticmaali oo huwa casabatun wahumaa casabatun wahum casabatun ayaa la odhanaya waxaana loo jeedaa alwaarisu bilaa taqdiir waa kii dhexlayay iyada oo aan waxba loo qadaraynin baaqiga uu sugayay sideedabana markaa qofka xigtadiisa iyo casabadiisiiya xigtadiisa maaragtay khaasatan ragga ah iyo casabadiisiiya liannahum yamnacuunahu oo dee maarata dadku markay qabiil qabiil qabiiliya waxaa yihiin waa kuwa saa isu xigtaysta ee saa markaa isu ilaashada saasaa markaa casabo loo yihi waa la yihi waqiila qiila liannahum yuxiituuna bihi qofkii way hareereynayaan oo dhinacyada ayay ka xigaan cisaabana waa ta la yidhaahdo cumaamadda madaxa lagu duubto cisaabo ayaa la yidhaahdaa marka waxaa ladu la duubayana waa la yidhaahdaa cisaabada marka halkaasaa laga soo ishtiqaaqayna iyadana waa la yidhi casabada dhaxalka la siinayaa sheekhaa inoo tacriifiye wuxu uhi walcasabatu casabadu kullu dakarin waa mid kastoo lab laysa baynahu wa bayna almayiti unha oo isaga iyo meydka aan qof dhidigi udhaxayn oo aan dhidig isugu gudbaynin casabada saddex baa loo qaybiya casabatu biالnafsi casabatu biاlgayri wacasabatu maca algayr halkan markaa tacriifkani waa casabatu biالnafsi waa kuwa sidooda casabada u ah kuwa sidooda casabada u ah iyaa waxay u qeybsamayaan casabatu biالnasab wa casabatu biالsabab casaba binasab kuwa nasabka casabo ku noqda tacriifkani markaa waa iyaga marka markaad casabadii saddex uqaybiso casaba binafsi iyo casaba bilgayr iyo casaba maca algayr iyaad haddana casaba binafsigii kuwii la iskood u ahaa ee aan cid soo maraynin yani cidi aanay casaba ka dhigin baan ujeednaa aanay cidi casaba ka dhigin sidooda casaba u noqday ayaa binasab iyo bisabab kala noqonaya midna nasab buu haystaa iyo abtirsiin midna sabab haysta sababta ka haysanaya waa muctiqi kii markaa xoreeyaha ahaa isagu markaa halkan dee tacriifkan isagu dee maaragtay tacriifkan isaga loogalama jeedo waayo qad yakunu baynahu wa bayna lmayiti unha hadday muctiqadu hadday unha ahayd iyadiina ay dhimatay walaageeda casabadeedii baa yeelanaya oo catiiqa dee waxaa udhexaysa muctiqadii oo dhidig laakiin casaba binafsigii nasabka ahaa iyaga iyo meyidka qof dhidig uma dhexeeyo ama cidiba uma dhaxayso ama cid cidlabbaa udhaxayso maxay noqonayaan marka ibnigii cidiba isagii meydkii uma dhexayso abki iyagana cidiba uma dhexayso jadkii aabbaha unbaa udhexeeya wain calaa ibnulibnigi ibnigaa udhexeeya wain nazl markaa isaguna walaalkii xag aabbo shaqiiqiina waa lamid ka shaqiiqi inkastuu agga hooyadana soo marayo xagga hooyada waxoogaa awooda buu ka helaya wuxuu casabo ku noqday waa xaggan aabbahe uu soo maray aabbahan uu soo maraya ayuu ku noqday casab adeerkii waa saas oo kale ibnulcamkii waa saas oo kale kuwaa weeyaan markaa casabadu waa casaba binafsi markay tahay amaa casaba bilgayr way inoo imanaysaa halkan inoogu iman doontaa casaba maca algayrna xalay baynu soo aragnay darsigeenii asxaabulfuruudka markaynu arkayn lahayn alakhawaat maca albanaati casaba khawaadku markay banaad la joogaan casabay noqonayeen waa inagii xalay arag wuxuu yidhi hadaba haddaba casabaadkani way kala dhaw dhow yihiin wuxuu yihi wa aqrabu lcasabaati casabaadkan meydka waxaa ugu soo dhow alibnu ibniga meydku dhalay uma bnulibni wain safala haddana ibnulibniga yani de ilmaha meydku awowga aabbo u yahay ama ayeeyo aabo ay u tahay hadday gabadh tahay waxaa dhintay waxay markaa ibnulibni baa la odhanaya ibnu alibni marka taasi kaasi ibnulibnigaasi isaguna bunuwadii muraaya jihatulbunuwa ayaa markaa xoog badan waa jihaad bay u kala qaybsamayaan bunuwa ubuwa juduuda ukhuwa iyo cumuuma jihaadkaasaa loo qaybinaya marka jihatulbunuwa ugu xoog badan jihatulbunuwa ayaa soo maraya ibniga iyo ibnulibniga waa in safala weyn jihat lubo waa ku xigayso uma alabu waa aabaho keliya isaga cidima taraxdo uma aljaddu jihat ljuduuda waa awowgii laakin wuxuu halkan ku yihi maa lam yakun ikhwatun marka awowgani wa in calaa weeyaan sa nuskadaydan ay qoraysaba laakiin de maaragtay matnigii kumay jiri uma aljaddu wa in calaa weeyaan haba sareeye oo awow iyo aabihii awowgii saas weeyaan ma lam yakun ikhwatu buu kuri waa haddii aanay ikhwa jirin hadday ikhwa jiraan dee way inoo imani wuxuu yihi uma bnu labi aabbuhu inankii uu dhalay baa kusoo xiga halkaa waa jihatulukhuwadii wa huwa alahu waa akh de ama shaqiiq ha noqdo ama liab ha noqde uma bnuhu kaa haddaba akhaa la sheegay inankiisi abnaa likhwa alashiqaa aw liab wain safala haba fogaado uma bnu ljaddi awowga inankiisii baa kusoo xigaya wa huwa alcam waa adeerki wajihat lcumuuma uma bnuhu inankiisaa kusoo xigaya wain safala haba hooseeye waa ibnu lcamkiya uma bnu jaddi labi aabbe awowgii inankiisa wahuwa camu labi waa aabbe adeerkii ayaa kusoo xigaya uma bnuhu wain safala ibnu cami lab haba hooseeya ayaa kusoo xigaya uma bnu jaddi ljaddi haddana awowgan soke awowgii kuwa uu dhalay oo de waxay noqonayaan markaa awowgan soke adeeradii waxa weeyaan waa camuljad waa awowe adeeradii wainse fel haba markaa fogaado wa alaa uma bnu inankiisa kusigay wainse fela wa alaa haada marka waa maxay alcamu waa in calaa halkii qolyihii kale odhanayeen ayuunbuu kuusii fasiray oo de adeerkii marna wuxuu noqonayaa adeer toosa oo meydka adeerkiia marna wuxuu noqonayaa aabbihii adeerkii marna wuxuu noqonayaa awowgii adeerkii marna wuxuu noqonayaa awowgiisa saddexaad mad aabbaha awowgiisa maaragtay adeerki maaragtay adeerkii saas u soconaya oo dee camuudka nasabka aad tirinayso oday walba dee odaybaa oday kaloo la walaalaa haddaanu dee madi ahayn iyo dee jiraya odaygaasi adeer buu xisaabsan yahay caruurtiisuna maxay xisaabsan yihiin abnaa-u cam laakiin iyadoo adeer soke ama tafiirtiisii la helayo adeer sare iyo tafiirtiisa la tegi maayo soo arki maysi markaa adeerkaagii aabbahaa la dhashay ayaa waxaa dhusoo dhan ka horeynaya kuwuu isagu dhalina way ka wada horeynaya marka aabbaha adeerkii iyo in adeerkaa ruma keebaa dhaxalkaaga yeelanaya aabba adeerki oo adigana de awogo un maarata inago awogeynu iska xisaabina waa awogaa walaalki awogaa walaalki muxuu ku noqonaya awogun baa la yidha lakin awoma waa waa adeer sare weeyaan adeerkaa sare iyo in adeerkaa dhaxalka waxaa yeelanaya in adeerkaabaa yeelanaya saas weeyaan laano waxa weeyaan ab eh, adeer kasta oo sok iyo caruurtiisu waxay ka horeynayaan adeer kasta oo sare iyo iyo tafiirtiisa saas weeyaan marka alcamu wa in calaa qaar badani ma qoraan laakin la qoraa waa muhiim waayo adeerkii uu sareynaya sida awgiba usareynayo ayuu adeerkiina usaraynaya ibn camna wa in safala weeyaan isaguna hadduu doono haba hoose alka alka sheeku wa calaa haada qaabkaa un wadmu kul camuudkii nasabka uun kolkaas halkan cid ka weydo kor usii baxa haddaad dana weydo kor usii bax saa u soco marka hadii la helo mid adeerkaa awow u yahay oo yani masala adigu aad adeer noqonayso mid aad aabihii ilmaadeertiin mid aad aabihii ilmaadeertiin adu maxaad u noqonaysaa ka adeer baynu xisaabinaa inagu iyo aabaha adeerkii dhaxalka ka kusoo horeynaya aabba adeerkii iyo ku in adeerkaa dhalay in ruma mid uu dhalay ha kan in adeerka rumi dhalay baa horeynay ha fogaado kan hadduu doonaa sii durko haddaad doonto awuubo ugu toosno halkan aabi waa waxaa la eegaya camka kuu ka soo farcamay halkuu kuugu imanaya baa la nasabka halkuu kuugu imanaya odayaashii aad tirsanaysa u tiri ka kuugu soo horgaadha ee intaanad oday kala gaadhin soo gaadha isagu meesha baa markaa eh, dhaxalkii qaadanay int soddona soo tirsada hadduu doono kol haduu isagu kugu soo horbayda bayday baydhayoo iyagoo kuwii oday aan sii gudbin isagu halka ka soo gelayo kaa meesha suka ka soo gelaya ayuunbaa dhaxalkii yeelanaya saas weya wuxuu yihi wayucasib bnu libni man yuxaadiihi min banaati camihi wayucasibu bnu bni eh, wayucasibu bnu bni libni wayucasibu bnu bni libni man fawqahu min camaatihi saddex minaa isku kacay way alkan wuxuu noo gelaya haddaba ku aynu iyagana ku magacaabnay waxba ka horeeya afwan afwan ha wuxuu yihi inin farada waaxidu minhum haddii uu gudbo hadduu keli noqdo inin infarada hadduu keli noqdo waaxidu minhum wa casabadaa aynu soo tirinay mid kamid aduu keligii noqdo yani wax la siman la waayo wax la siman la waayo akhada jamiica almaal xoolahoo dhan isagaa qaadanaya wax la simani ma jiro wax ka horeeyaana ma jiraan wax asxaabulfuruudihina ma jiraan keligii weeyi waxa kaleba wuxuu xijaabayo isagaa markaa dhaxalkii qaadanay xoolihoo dhan isagaa qaadanaya wain ijtamaca hadduu la kulmo maca dii fardin qof ahlu fardia hadduu la kulmo akhada maa baqiya bacda alfardi markii dee ahlulfardigaasi ay fulaan wixii kasoo haray buu qaadanaya nabigu alayhi الsalatu wasalaam xadidkii saxiixeyn ku jiray waa kii lahaa alxiqu اlfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlىa rajuli dakar faliwlىa rajuli dakar kelmadda dakar maxaa halkan loo keenay ba la yihi waxay yidhaahdeen rajul haddii la qof weyn baa la moodaya marka waa la sheeg yani waa qof un lab baa la doonaya oo casabadii saasay dee noqonaya wuxuu yihi walaa yariu axadu minhum qofna ku dhaxli maayo nimankan ah bitacsiibi casabanimo wax ku qaadan maayo wa hunaaka man huwa aqrabu minhu iyadoo cid ka dhawi joogto iyadoo qof ka dhawi u joogo qaadan maayo o da iyagii una casabadii fain istawa hnaani waayo xadiidku faliawla ka ugu mudan baa la siinaya marka hadda ka ugu mudan ka aqrabkiibuu noqonaya oo awlahan laguma fasiri kara baa axaq waa lagu fasiraya aqra de ad aq fasirto xadidki bila faaid noqonaya ka ugu mudan si de ka ugu mudan kala doonina bay naloo sheegeen xadiidki marka bila faaid noqonaya haddii la yihaahdo markii faraaida la siiyo cidda ugu mudan siiya de ciddii ugu mudnayna naloo sheegaba markaa meesha imanaysa marka waa maxay fali awla fali aqrab cidda ugu dhowna de waxan ku garanaysa nasabkaas ku garanaysa walidalik cilmigan faraaidku musu u baahan yahay saddex cilmi cilmu lfatwa iyo cilmu nasab iyo cilmu lxisaab saddexdaa cilmi ayuu dee kaaga baahan yahay cilmunasabkii waa inaad garanaysid dadku say isu yi waxay isu yihiin waa inaad fahmaysid haddaad isku dhex kasmayso marka lagu yidhaahdo qofkani muxuu kuu yahayba oo aan wax laisku yahayba garanayni waxba dadka dhexalsiin garan mayside iska daa dhexal qaybin garan maysid daa dadku say waxay isu yihiin aanad markaa fahmaynin oo marka ibnul akh la leeyahay hadhow markaad waaqici timaado kani muxuu noqonayaa aad markaa salbabakayso oo maarata cilmigii nasabku aanu kuu fadhiyin dhexal ma qaybin karaysi cilmulfatwihina de waa masaaishii cilmul xisaabkuna waa qaabki wax loo xisaabiyo haddaba wuxuu yihi fain istawanaani minhum laba casabadii hadday isku mid noqdaan fi darajati isku derajo noqdaan faawlaahumaa kooda markaa mudani ama kooda dhawi man intasaba ila lmeyti biabin wa um waa ciddii meydka ab iyo hooyo aabbe iyo hooyo usoo maraysa shaqiiq ahayd oo shaqiiqii baa ka ayaa ka mudan liabki oo haddaynu xadiidkii liaqrab ku fasirnay dee walaalkii shaqiiqa iyo walaalkii aabbo way isku mid waa isku derajo marka la wada siiyo may xadiid kale isaguna yimid oo culimadu xasan iyo saxiiba ay ku sheegaan acyaanu bani lumi yatawaarasuuna duna bani lcallaad marka waa maxay acyaanu bani lum ayaan waaa lahadaa kwadu waa saddex baa l acyaan iyo banu callaaj iyo banu akhyaaf acyaantu waxaa weeye waa kuwa isku hooye isku aaba ashiqada aynu inagu dhaqaano acyaanu bani lum yatawaarasuun kuwa markaa hooyadu ay wada dhashay acyaanta yani ashiqada isku aaba iyo isku hooyayii way isdhaxlayaan duna bani lcallaati kuwa kala hooyooyinka sokadood kuwa kala hooyooyinka waayo de waa ikhwadii liab weeyaan ikhwadii liab sokadood iyay dhaxlayaan baa la yihi iyaga markaa la xoog yaalay marka xadiidka ayaa xadiidkan lagu darayaa deetana markaa ikhwadii liab meesha way ka baxaya banul akhyaafna de waa kuwii agga ho eh, maarata xagga hooye unka walaalaha ahaa wuxuu yihi oo waxaa laga eegayaa callaadna waa hooyooyinkii akhyaaftanna waa aaba waa maarata aabayaashii oo akhyaaftu waa akhlaaq baale akhlaaq weeyaan akhyaaftu oo dee waxa weeyaan biyo kala duwan baa dee ayaa riximkiina waa mid keliya biyo kala duwanna way dhaleen nimanka isku hooyada marka saas ayaga akhyaaf loo yidhaha akhlaaq wey callaadna waa waa hooyooyinkiio de waa eh, maaragtay eh, naaskii ay jaqayeen ayaa kala duwan wuxuu yihi walaa yucasibu ma casabeeyo axadu minhum casabadan aynu soo tirinay oo casabatu binafsigaa casabatu binafsiga waa imisa marka laga reebo muctiqa waxay noqonayaan casaa binafs waxay noqonayaan waa ibn iyo ibnulibni iyo ab iyo jadwayn cala iyo akhli ab akh shaqiiq iyo akhli ab iyo ibn akhi shaqiiq iyo ibnu alakh liab iyo alcamu shaqiiq iyo alcamu liab iyo ibn lcami shaqiiq iyo ibn lcami liab soo labiya tobankaa maaha waxba haray waa labiya tobanka markaad ku darto muctiqii iyo muctiqadii haddaad ku dartana afar iyo toban iyay sidaa ku noqonaya asaa binafsi laba iyo tobanka iska daa muctiq muctiqa iska dhaaf iyaga laakin laba iyo tobanka mid kastaaba dee habluu la dhalan karaa haddaba hablaha uu la dhashay mid kasta miyuu casabeeya maya walaa yucasibu axadu minhum midna ma casabeeyo laba iyo tobankana ukhtahu walaashiisii ula dhashay ila libna ama ila libnu labadood waa akrin kartaa inanka mooye ibniga mooyaan oo bintadii u casabeynaya wabnulibni ibnulibnigiina bintulibnigiibu casabeynaya walahu walaalkiina ama shaqiiq ha noqdo ama liabatii lamidka ahay ayuu isaguna casabeynayaa fa inahum kuwani waa afare dad isku celisana waa saddex dad sii celisan de lababa iska noqonayaan oo ibn iyo ah unbay da noqonayaan ilan ibnulibnign waa ibni une fa inahum kuwani yucasibuuna way casabeeyaan akhawaatihim walaalahood deetna lidakari mithlu xadi lunhayn bay xoolay uqaybsadaan kii lab wuxuu yeelanayaa intii laba dhidig ay qaadanayeen qur-aankaa labadaba lagu sheegay yuusikum allahu fi awlaadikum lidakari milu xadi lunhayeyn waa awlaadi oo ibnigii inuu de markaa casabeynayo banaadki yaa markaa meesha kasoo baxaysa aayaddii kalena akhawaat ikhwadii bay sheegtay qul illahu yuftikum fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukt falaha niصfu ma tarak wahuwa yarisuha in lam yakun laha walad fain kanat اthnatayni falahuma الثuluثani mima tarak wain kanuu ikhwaة rijaala wanisaءa falidakari mithlu xadi lunhayeyn markaa inay iscasabaynayaan ayaa qur-aanku sheegay wixii kasoo haray aabbuhu walaalihii waa idooyin oo dhexalka uma soo galaan camadii laa taris awowgiina de walaashiyaduna waa cama laa taris dhexalka soo geli mayso maxaa kuu soo haray camka de walaashiyaduna waa camo un bay noqonaysa oo waa walaalihii aabaha walaalihii unbaa dee iyaguna ma awowga walaashii bay noqonayan marka iyago kuwaas ibnulcamkiina dee bintulcam ma ibnulakhi shaqiiq bintulakhi shaqiiq ma casabeynayo leanna hayr waari dhaxalkaba soo gelaya wuxuu yihi wayucasibu bnulibni ibnulibnigu wuxuu casabeeyaa man yuxaadiihi wixii la siman oo min banaati camihi gabdhaha ay ilmaadeerka yihiina ibnulibnigii iyo bintulibnigii walaalana way noqon karaan ilmaadeerna way noqon karaan oo dee laba walaala kala dhali karo meydku uu labadaba aabba u ahaa marka waxay noqonayaan ibnulibni iyo bintulibni way ka siman yihin laakin dee walaalamaha waa ilmaadeer waana isxasabaynayaan waa caadi man yuxaadii cidda la siman oo min banaati camihi maaragtay gabdhaha ilmaadeerka yihiina ee banaatulibniga ah wa yucasibu wuxuu casabeeyaa ibnu bnilibni ibnu bnilibni waa ibnulibniga ibnigiisu oo awow wuxuu noqonayaa labaad buu unoqonayaa meydku meydku awow labaad buu unoqonayaa kaasi wuxuu casabeeyaa man fawqahu ciddii ka sarraysa oo min camaatihi edooyinkiiya wa banaati cami abiihi ama ilmaadeerada aabihiya idaa lam yakun lahuna fardun haddii farad aanu usoo hadhin bintulibnigu mar waa tii nus qaadanaysay marna waa kuwii uluseynka qaadanayay marna waa tii suduska qaadanaysay suduska waxay qaadanaysay haddii meeshii bint ay joogto hadday bintayni joogaan oo uluseynkii ay qaataan bintulibnigu maxay lahayd waxba dee way dhacaysa haddaan la casabay haddaan la casabay marka yaa casabaynaya walaalkeed iyo inaadeerkeed way casabayn karaan in oo la darajaa inaadeerkeedoo ka hooseeya inaadeerkeedoo ka hooseya waa kan waa bnu bnilbniga ibnu ibni libni wuxuu noqon karaa in adeerkeedna wuu noqon karaa ina walaalkeedna wuu noqon karaa oo isaga aabihii bintulibniga walaalkeedna maarata wuu noqon karaa in adeerkeedna wuu noqon karaya marka haddaynu ka dhignay inuu inadeerkeed yahay dee wuxuu markaa casabeeyey inadeertii oo ka sarraysa hadday aabaheed iyo iyadu brother ay yihiin iyad iyo a isaga isaga aabihii mada ha isaga aabihi waa bintulibni iyadu soo maha aabihina waa ibnulibni ilmaadeerna way noqon karayaan maxaa kale noqon karayaan walaalana way noqon karayaan hadday walaala yihiin kan yaree dambe iyadu eday unoqonaysa man fawqahu min camaati weeyaan waa eddadii waan u casabaynaya ilan aabihii bay la dhalateen hadday aabihii ilmaadeer ahaayeenna waa wa banaati cami abiihi gabdhaha ay aabihii ilmaadeerka yihiin ayuu ku yidhi marka inantan aabihii bay ilmaadeer yihiin cid casabeeyana ma haysato oo la simano isaga aabihii hor u dhintay walaal kalena meeshii ma jiro hulusaynkiina waa laga qaatay isagiiba baaqigii qaadanaya marka macquul ma aha baa la yidhi isagii hooseeyey inuu dhaxlo isagii hooseeyey inuu dhaxlo iyadii ka sarraysayna ay bilaa dhexal ahaato tii la midka ahaydee isaga la derajada ahaydna uu casabeeyo oo meesha haddii ibnu ibni libni ayaa jooga soo maha iyo bintu libni aan waxba lahayn dhaxal lahayn isagii waa casabo ka soo qaad inay tu kalena joogto bintu ibni libni oo isaga la siman qatcan dee taa uu casabeynaya tan la darajada ah marka ma suuragal baa la tii la darajada isagoo casabeynaya tii ka sarreysay inay dhaxalkii ka hadho oo iyada la yidhahdo waxba melihid baan suuragal ahayd saasuu kaga duwan yahay ibnu lakh laa yucasibu alkt haddii imika maalan uktaani shaqiiqataani ay meesha ku joogaan uktaani shaqiiqataani iyo ukta liab iyo ibnu akh liab ibnu akhliab iyo uktaliab baa meesha ku jooga shaqiiqataynki maxay qaadanayaan thuluseyn bay qaadanayaan uktadii liabna in la casabeeyay sugaysa wax kalama qaadan karto ibnu lakli abna baaqigii buu sugaya miyuu casabeynaya may casabeyn maayo waayo liannahu laa yucasibu uktahu falaa yucasibu man fawqa cillada halkan laga cararayn meesha kama jirto oo ah gabadhii la sinayd baa dhaxlaysa gabadh ka sarreysa se u dhali weyday kan gabadha la sinayd ma dhexlaysaba oo bintul akh ma dhexlayso mana casabeynaya isagu markaa iyadiina marka waxa weya edadiina oo ukhtali abta ah iyadana ma casabeynayo saas weeyaan saasuu kuu yihi wayucasibu bnu libni man yuxaadihi min banaati cami wayucasibu bnu bni libni man fawqahu min camaati edooyinkiisa ka sare wa banaati cami abiihi markaa labadu wax kale kuma kala duwane marna aabihii bay la dhalatay tan sare marna aabihi bay ilmaadeen yihiin waa intaasu ila wanagay ibnulibniga iyo bintulibnigu marna ilmaadeer bay noqonayaan marna walaalay noqonayaan idaa lam yakun lahuna fardun markaani farad lahayn buu casabeynaya walaa yushaariku axadu minhum mid kuwan kamidihi ma lama mushaarakeeyo lama wadaago ahlalfardi dadkii faradka lahaa fii fardihi faradkiisii lama wadaago ilaa walada alabi wاlumi akii shaqiiq ahaa mooyaane walad buu ka cabiray inuu akh ka cabira ka fiicnaan lahayd ilaa walad alabi wاlumi akii shaqiiqa ahaa mooyaane ukto shaqiiqin hadii la joogto iyaduna way la wadaagi lakin waa inuu isagu horta meesha joogo akh shaqii meesha joogo fa inahum kuwani yushaarikuuna waxay la wadaagaan walad اlumi awlaad اlumki fii fardihim faradkoodii bay la wadaagayaan fi lmusharakati mas'alada musharakada la yidhaahdo Ah, in yarbaa maaragtay nuskadan sharaxa ka yar dhacsan oo sheekhu isagu ilaa fi mas'alati musharakati ayuunbuu sharaxay lakin matnigu waa sidaa walaa yushaariku axadu minhum ahl alfardi fi fardihi ila walad alabi wاlumi fainahum yushaarikuuna walad اlumi fi fardihim fi lmusharakati ama fi lmushtarakati masalada musharakada la yidhaha mooyaane dad casaba ihi dad ahlu fardiga intooda maaragtay kuma soo doontaan oo de iyagu baaqi sugayaal weeyaan sidii xadiidkuba ahaa laakin masaladan waa lasoo reebay masaladii mushtaraka mushtarakana waa la yihahdaa musharakana waa la yihahdaa musharikana waa la yihahdaa marka waa maxay wahiya waxa weeye zawjun zawj wa umun iyo hooyo aw jaddatun ama ayi waa labada mid ahaan wathnaani min waladi lumi iyo laba ikhwa lium ama akhawaat lium iyo wa walad labi walumi ikhwa ashiqa ah oo lab ku jiro waa inuu lab ku jiro midba hadduu doona ha noqde fa yujcalu waxaa la siin lizawji niصfu maxaa yeelay farac waarisi meeshii ma joogo wa lilumi awiljadatina asudusu baa la siin dee walaalaa jooga oo riixaya waliwaladi اlumi ikhwadana xagga hooyana athuluثu ilan waa labiya wax ka badane fain kaanuu akara min dalika famushrakaa fi thuluث haddaba deetana ikhwadii ashiqada ahaydna baaqigay leeyihin baaqi soo sooba nus marka zawjkii qaatay uluna ay ikhwa liun qaateen maxaa soo haray sudus baa haray suduskiina hooyadaa qaatay ama jaddada waxba ma soo harinba masaladu lix bay ka dhismaysaa zawjkii saddex buu yeelanaya oo nusa uludkiina muxuu noqonayaa labuu noqonaya maxaa soo haray hal dee halkiina waa suduskaas jaddada ayaa iskale ama umkaa iskale ikhwa ashiqa waxba uma soo harin qaacidadii marka faraaidku waxay ahayd dee casamadu baaqigeysu hadday baaqi uso way iska tagaan cumar radia allahu tacala anhu masaladan loo keenay saas u xaliyey iska tega buy wa iska tegeen sanad dambe haddana isla masaladii o kala timid sidii buu uqeybiyey markaasaa deetana meeshii hadal ka bilaabno oo la yihi ya amiir almu'miniin markaa ma macali baa ku yidhi mise afan ma zayd ibn thaabit baa ku yihi mise kuwii laftoodaaba yidhi labadaba riwaayaadku waa loo sheega in zayd ibn thaabit uu ya amiir اlmuminiin hab abaahum hab ana abaahum kaana ximaaran fi eh, maaratay hab ana abaahum kana ximaaran ma zaadahum اlabu ilaa qurban kaba soo qaad bu yih aabahood inuu maaratay dameer ba ahaa oo bani aadan ba ahayn ka soo qaad miyaan isku hooye ahayn aabahood inuu wax u kordhiyo mooyaane ma dhib buu soo kordhinaya aabahood inay aabahoodna maydka la wadaageen ma dhibaato ku haya inuu wax ufaa'ideeyo un mooyaane hadday kuwani hooyadood wax ku heleen isla hooyada ay wax ku heleen kuwan miyaanay dhalin marka masaid baa yihi mise iyaga laftoodii baa yihi deetana cumar radia allahu tacaala canhu wuu istaagayo uu bedelay marka marka masaladan wuxuu xukumay in la wadaajiyo oy thuluskii isla qaataan ilna hooyada lagu helay baa intaba dhashay qolyihii horaa markaa soo noqday oo iyaguna yidhi ya amiir almuminiin anaga berri hore saasaa da tiri markay da qisadii baqleen daka calaa maa qadayna wahada calaa maa naqdi bu ku khalaas waaan ijtihaad la yunqad bil masl masle ijtihaadiye kaasina waa sidii aan uxukunay kana waa saanu xukumayno marka masaladan zayd ibn thaabit ayaa lagu raacay iyo cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhumaa culamaduna saasay ku raacaan marka qaacidadii faraaidka la yaqaano way khilaafsan tahay cilla ahaan ma khilaafsana laakin dee masaaishu siday usocotay bay khilaafsay cillo ahaan de waxa wey faraaidku dhaxalku wuxuu ku dhisan yahay qaraabadii qaraabanimadii waxaan lagu qaadanayay inay hooyadood hooy hooyadii dhashay bay ku qaadanayeen de kuwana markaa qiyaaskii waa inay la qaataan dhinaca marka laga eego laakiin masaajishu sidaa may ahaan jirin de waxay ahayd baaqiga inay sugto nimanka asxaabu furuud maaha waa casabo casabadu baaqiga sugi jirtay walidalik mararka qaarkood waa dhacaysa ikhwa liumkiyo wax badan qaatay inay ashiqadii wax yar qaataan lana odhan maayo hooyadood bay ku heleene hala qaybsadaan oo hala wadaagaan la odhan maayo marka waxay dhahay culamadu masaladan waxay ku gaar tahay markii ikhwa ashiqaa aan waxba la siin oo la qadinayo markaa iyay masaladii imanaysaa laakiin haddii aan la qadinaynin ay wuxuuna helayaan haba ka yaraysaan ikhwadii la ume intoodaasay markaa ay ku qanacsanaanayaan markaa de jumhuurkii culamadu saas maadaama xadiidkii kusoo arooray afradukum zaydu zayd baa faraaidka idin ku imaam shaafici raximah llahu taala zayd kumaba khilaafaba faraaid hadday faraaid noqoto wixii zayd iyo cumar ay isku raacaan khalaas maba khilaafay imam shaafici ilaa iyo culamada qaarkood ay yidhaahdeen eh, imaam shaafici wuxuu u arkayey in markaa zayd la qalitaa faraaidka inay laga maarmaan tahay oo maxaa yeelay de waxyaalaha qaarkoodna nusuus baa kusoo aroortay taas iyadoo hadal male wixii aanay nusuusi kuso arorsan masaladan oo kale wax nusuusa kuso aroortay ma jirto nas khaas hadde nusuustii caamka ahayd mooyaane marka nas khaasina waa kan zayd usoo arooray marka aqiisa unbaa haraysa imika laba qiyaas baa meesha yaallo in qiyaaskii dee maaragtay asxaabulcasabaadka la raaco qiyaaskoodi oo ahaa inay baaqi sooyaal ahaadaan iyo qiyaas kale oo ah dee waxa weeyaan qofkii qof sababtii ku dhaxlay kii kala sinaa inuu ku dhaxlo oo laba sababtii ka midaysan aan midna dhaxalkii la siinin midna la qadinin iyaduna waa qiyaas maarata aqiisadii faraaidka marka marka aqiisadaasi saa isku khilkhilaafto in zayd un la raaco oo la qalito ayaa markaa imaamku raximah taala madhabkiisu ahaa mabana alifin baa la yihi faraaid kitab faraaid imaam shaafici maba alifinba masaa'ilu si gaar uga hadlay mooyaane laakin de madhabkii zayd unbuu qaatay madhabka zaydna waa la yaqaanaa uma baahanin ba inuu markaa kitaab fi uu alifo wuxuu yihi wain wujida fi shaksin qof hadii laga helo jihatu fardin jiha markaa fardi oo ah ahlulfuruudkii ka dhigaysa wa jihatu tacsiibin iyo jiha markaa casabo oo ahlu tacsiibkii ka dhigaysa kabni camin sida inaadeer huwa zawju zawjna oo ah. gabar baa de inadeerkeed baa qabay markaasay dhimatay waana ninkeedi waana inadeerkeed ma inma ma inadeer ahaan buu udhaxlaya mise nin a maarata zawj ahaan buu udhaxlaya aw ibnu camin huwa ahu min ummin ama inaadeer xagga hooye laga walaliy o dumaashi ayuu da isaguna ku imanaya waria bilfardi wtacsiiba labadaba ku dhexlaya faralkiisana uu qaadanaya baaqigiisana wuu sugayaa ilan awogba taasu ahaa wain kaana fi lwarahati kuntha mushkilun dhexlayaasha hadduu ku jiro qof labeeb ah oo mushkilahoo aan weli warkiisu caddayn ma laba mise waa dhidig aan la garanayn hadduu jiro dufica ilayhi waxaa loo dhiibi ma yutayaqanu wixii la hubo annahu xisatuhu inuu qeybtiisa yahay wqifa waa la waa la hakin maa yushaku fiihi wixii laga shakisan yahay kolkii meeshii labeebi uu ku jiro laba mid bay noqon in dhaxalku uu ku kala duwanaanayo labnimadiisa iyo dhidignimadiisa iyo inaan dhaxalku kala duwanaanayn hadii dhaxalku aanu kala duwanaanayn sida akli um oo kale akli um ama lab ha noqdo ama dhidig ha noqdee dhaxalku isma bedelo marka hadda dhaxalka sida caadigi baa ah loo qaybi idan aklim iyo ukhtalim waa isku waxune haddii laakiin uu yahay mid dhaxalka labnimadiisa iyo dhedignimadiisa ay dhaxalkii wax ka bedelayso waxaa la sameynayaa yucaamalu kulu lwarathati bilaswa mid kasta sida u daran ayaa loola dhaqmaya marka isagii waxaa la eegayaa ma markuu lab yahay buu badsanaya mise markuu dhidig yahay deetana tuu yaraysanaya lagu siinaya kuwii kaleo dhanna waxaa la eegaya marka lab laga dhigay badsanayaan mise marka dhidig laga dhigo mid waliba tu yaraysanayo ayaa lagu siinaya ka isagu aan iskhilaafayna mar walba sidiisa un ahaanayana wixiiso dhamaystiran baa la siinaya xoolihii markaa qeyb baa soo haraysa ilan qof walba waa tan xaggii u yarid laga siiyey waxbaa soo haray intaa waa la haynayaa ilaa inta qofkani uu kala caddaanayo hadduu kala caddaado fa biha wa nicmat hadduu kala caddaan waayo oo uu dhinto isagoo mushkila waxaa markaa loo baahanaya heshiis dadkii dhaxalka lahaa maca kan dhintay dee dhaxalkiisa yeelanayay inay ku heshiiyaan waxaan sida laga yeelayo haddii kale dawladdu way ka haynaysa marka ay markaa heshiis ka gaaraan saasaanu u qaybsanaynaa ah, annagaa isla ogol markay yidhahdaan markaasaa markaa la fasaxaya wuxuu yihi wain lam yakun axadu min alcasabaati haddii aanay casababa jirin waria almawlaa waxaa dhexlaya markaa sayidkii almuctiqu xoreeyaha ahaa rajulan kaana lab ha noqdo aw imra'atan ama qof dumara ha noqdo fain lam yakun haddaanu kaasina jirin oo u dhintay facasabatuhu muctiqaa casabadiisiiyaa meesha soo geli calaa maa dakartu qaabkii aan u sheegnay weey fii baabi lwalaa'i baabulwala wanagii waxaa kusoo sharaxnay halkan ku noqon mayna bu kuyi fain lam yakun lahu waarithun haddii aanu dhex laba jirin cid wax dhexashaaba ma jirtaba oo ama baaqigii qaadata hadduu baaqi soo haray ama xataa ahlu fardiba ma jiraan cidiba ma joogto intaqala maaluhu maalkiisoo dhami wuxuu u gudbi haddii aan cidiba jirin ama baaqigu wuxuu u gudbi haddii ahlu fardi uni joogaan ilaa beyt اlmaali beytu maali lmuslimiinka ayuu u gudbayaa miiraahan lilmuslimiina isagoo dhaxal u ah muslimiinta oo muslimkii baa dhaxlaya marka waxaa leeyahay almuslimuuna yariuuna muslimiintaa dhexlay deetana waxaa lagu shubayaa beytumaalka ama bangiga dowladda ayaa lagu shubaya waa haddii ay dawladdu markaa dawlad caadila ah oo si sax wax u qaybinaysa haddii ay tahay weeyaan waxaa loo cuskaday markaa axaadiis iyo oo nabigu alayhi salatu salam aka yihi in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu qof kastoo xaq la ilahay xaqiisa uu siiyey marka dee dadkan aan waxba loo sheegin waxba inaanay lahayn baa markaa meesha ka soo markii warasadii la as haddii dadka soo haraan qaraabadii lakiin aan warasa ahayn ilmaabtigii iyo maaragtay aabihii xagga hooye iyo kuwii dawil arxaamka la odhanayay hadday kuwaasi meeshii joogaan dee dhaxalma yeelanayaan maxaa yeelay in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu qof kastoo xaq la ilahay ba xaqiisa siiye kuwaana waxba looma sheegin koltan waba loo sheego waba ma sidoo kale xadiidku wuxuu ahaa ana waariu man laa waaria lah waana xadiis sugan ana waariu man laa waaria lahu qofkii aan dhaxlo lahayn anaa dhaxlihiisa abu nabigu alayhi salaatu wasalaam dee nebigu dhaxal ma qaadanaye yani bictibaarihi imaam almuslimiin inuu imaamkii muslimiinta yahay iyuu ku dhaxlayaayo yani waxa weyaan alaq alcaam xaq caama ayuu noqonayaa waxaa markaa ay dadkaasi ka tegeen fain lam yakun sulaanu caadilun dowlad haddaba cadaalad haddaanay jirin oo wixii iska qaadanayaan maxaa la yeeli wuxuu yihi kaana liman fii yadihi lmaalu waxaa u banaan ciddii xoolaha gacanta ku haysay an yasrifa inuu ku bixiyo fi lmasaalixi dantii guud kolleyba xoolaha markii bankiga dawladda lagu shubo dee danta guud baa lagu bixin lahaa haddii ay markaa dawladdii daalimo tahay oo iska qaadanaysa wixii oo iska laiska farataysanay laiska baadhanayo qofkii gacanta ku hayay qofkan dhintay xoolihiisa iyaa laga rabaa inuu isagu si saxa meel saxa ku bixiyo oo fi masaalix muslimiin uu ku bixiyo danihii marka dantii muslimiinta inuu ku bixiyo ayaa laga doonaya ille waa halkii lahayd aw haddii kale waanu saa samayneyn yaxfadahu baa u banaan inuu xafido hore ilaaliyo ilaa an yeliya sulطaanu caadilun ilaa inta dawlad cadaalad maaratay ku toosan cadaaladda ku toosan laga helayo taana la heli ilaahay baa ogey inaad markaa iska qaybiso iyaa la qaatay saasi markaa waa sida dhaahirulmadhabkaa weeyaan madhabkii imaam shaafici marka daahirkiisa la eego saasaa ka soo baxaysa waqiila waxaase la yihi yuraddu waxaa la yskaga celin ilaa ahlilfardi dadkii ahlulfardiga aba ah, baaqiga lagu celin gayri zawjeyni ee aan markaa zawjeynka ahayn calaa qadri furuudihim sidii ay u kala lahaayeen in kaana hunaaka ahlu fardin haddii dad ahlu fardii ay jiraan fain lam yakun haddii ahlu fardi aanu jirin surifa almaalu xoolahan waxaa la siin ilaa dhawil arxaami baa loo qaybin dhawil arxaamki waayo dhawil arxaamku wahum waxa weeyaan waladulbanaati habluhu caruurtii ay dhaleen wawaladulakhawaati walaalaha meydku ee hablaha wixii ay dhaleen wa banaatlikhwati walaalaha maydkee ragga i ay dhaleen wa banaatulacmaami gabdhihi ay ilmaadeer ka ahaayeen wawaladulakhi min alummi walaalihiisii xagga hooyo wixii ay dhalaan rag iyo dumarba walcamu lilummi adeerkii ay aabaa xag hooye ka walaal ahaayeen walcamatu edadi wa abulumi awowgii xagga hooy walkhaalu abtigi walkhaalatu habaryarti waman adlaa bihim iyo wixii kusoo gudba waaya yarisuuna waxay kuwani u dhaxli calaa madhabi ahli tanziili madhabkii ahlu tanziilka oo deetna maxaa la waa dejinta dejinta madhabkeedii bay ku dhaxlay waa maxay fa yuqaamu kullu waaxidin minhum mid kasta waxaa la jooji maqaama man yudlii bihi qofkan uu kusoo gudbay booskiisaa lasoo jooji fa yujcalu waxaa laga dhigi waladulbanaati hablaha caruurtoodii iyo walakhawaati walaalaha maydka caruurtoodii bimansilati ummahaatihim hooyooyinkood booskoodii baa la keeni wa banaatu likhwati waaya ikhwada hablahoodii hablihii ay inamada maydku ay walaalyihin dhaleen maydku adeerka waa wey walacmaami waa banaatulacmaami wey iyo hablihii ay ilma adeerka ahayn meydka bimanzilati aabaaihim halkii aabayaashood baa la soo joojin wa abulummi awowgii xaggooyo walkhaalu iyo abtigii walkhaalatu iyo habaryartii intaana bimanzilati lumi halkii hooyada ayaa lasoo joojin walcamu adeerkii lilummi ay aaba xaggooyo ka walalaayeen walcamatu iyo edadiina bimanzilati labi halkii aabbaha ayaa lasoo joojinaya iilkani waa muctamed cinda almutaakhiriin cinda almutaakhiriin qiilkani waa muctamed waayo de way iska adkaanaysaa xoolihii maaratay eh, caamadii gacanta ku haysay la yidhahda qaybiya inta badan awooddii ma yeelanayaan ay ku qaybin lahayen masaalixda ugu bixin lahaayeen mar haddaanay sidaas aanay sidii suuragal ahayn daalimiintiina lagu wareejin maayo xooli iska qaadanayaan in daalimiintii lagu wareejiyo waxa dhaanta in de madhabkan kale ee culamada qaarkood ay qabeen ee ah in dawlarxaamkii la dhexalsiinayo la dhexalsiiyo xadiina waab maaratay usoo aroorayo alkhaalu waariu man laa waaria lahu abtigu wuxuu dhexlo u yahay ciddii aan dhexlalahayn culamada maarata dhowrina way tasixinayaan way sugayaan haddaba iyagiiba markaa dawl arxaamkii ayaa lagu soo celinayaa oo dawl arxaamkii baa dhexlaya deetna haddii ahlulfuruud ay joogeen ahlu fardigu markay intoodii qaataan baaqigay qaadanayaan kuwan eh, afwan afwan eh, haddii ay haddii ay waxaan odhanayn haddii ay ahlu fardi joogaan ahlu fardiga un baa lagu celinaya duwan xag waxba qaadan maayaan ahlu fardiga ayaa lagu celinayaa oo maxaa la samayn waxa laga soo qaadaya un dhowrkii sahmiya ay kala qaateen un baa xoolaha o dhan ba laga soo qaaday intaas unbaa xoolahaba loo qaybinaya baaqigiina waa la iska masaxaya haddii maalan maslada aad lix ka dhistay oo afar sahmi la qaatay laba sahmi ay soo hareen oo meelaad geysa aad weyday lixdii ubaad iska masaxaysaayo xoolaha un afar meelood u qaybi saasay markaa noqonaya waata uu yuraddu ilaa ahli lfardi gayri zawjayn calaa qadri furuudihim dadkii ahlufardiga ahaa ayaa loo celinaya lakin zawjeynka lagu celin maayo maxaa yeelay zawjeynka dee caqdu nikaax unbay isku dhexlay caqdu nikaxina wuu dhamaaday lakin dadka kale nasab baa ka dhexeeyey dadkii nasabkuu ka dhexeeyey iyuun baa lagu celinayaa taasi waa di ahlufardi jiraan haddii aan ahlu fardi jirin xaaladda iyadaa yaa dawal arxaamkii dhaxalkii ay soo gelayaan deetana dawal arxaamkii waa toban tobankaa qolo toban qolo weeyaan waa habluhu caruurtii ay dhaleen inamiyo hablaba iyo walaalihii meydka gabdhaha ahaa caruurtii ay dhaleen inama iyo hablaba iyo walaalihii ragga ahaa ee meydku gabdhihii ay dhaleen ila nimadood marka hore dhalku soo gelayeen iyo gabdhihii ilmaadeerka ay meydka ahaayeen iyo walaalihiisii xagga hooyo wixii ay dhalaan iyo adeerkii ay aabba xag hooyo ka ahaa ka walaalo ahaayeen isaga laftiisii iyada de wixu dhalaaba way soo gelayaan iyo edadii edooyinkii meydka iyo awowgiisii xag hooyo iyo habaryarihii iyo abtiyaasha so toban maaha tobankaa iyo wixii kusoo gudba iyaga iyo wixii kusoo gudba weeyaan minhaajkuna koob iyo toban buu yihiyo waman adlaa bihim ayuu tiro gaara ka dhigay marka kob iyo toban bu ka dhigaya laakin de in tobanu la yidhaahdo iyo iska noqonayaan tobankaa iyo wixii kusoo gudba weeyaan qaabkii haddaba loo dhexalsiinaya laba madhab baa ku jira madaahibtii dhexalsiinaysa aynu ka qaadanayni xanaabiladii iyo dadkaasi ama dee saxaabadiin da laga soo guurinayay madhabu ahli tanziil madhab madhab ahli qaraaba in la yidhaho unse u kala dhow in hala eego oo ka ugu soo dhawn hala wada siiyo waa si xanafiyadu marto iyo in la yidhaahdo qof walba ciddii uu kusoo gudbay booskiisii hala joojiyo deetana ha qaybsadaan markaa dhaxalkiisii qof kastabana intii kusoo gudbaysay isaga waxaa laga soo qaadaya inuu isagu ka dhintay oo isagii ay dhexlayaan deetana bintada bintulibnigi bintulbintigii bintulbinti iyo ibnulbinti labaduba halkii joojinaya bintaa laga dhigaya labadiiba bintaa laga dhigay waaya hadday meesha joogaan markaa ibnulbinti iyo bint lbinti iyo bint baa jooga maalan kaba soo qaad bint lbintidii bintaad ka dhigaysa ibnulbintigiina bint bintaad ka dhigaysa bint luktadi bint luktadiina maxaad ka dhigaysaa uktaad ka dhigaysa xoolihii maxaad uqaybinaysaa markaa binti iyo iyo uktaad uqaybinaysa deetana bintadii maxay helaysaa de nus bay helaysa uktadiina baaqigii bay helaysa walaalkii ibn cabbaasina waa haystay iyaduna nus bay helaysa kadib ayaad haddana de maya ma de hooyadood uh, ila bintayn kale kuso gudbay soo ma ila bintayn maaha ha hooyadood ba dhaalki inay hooyada dhaxlaysa laga soo qaaday marka meeshii binta ay noo joogta iyo bintul iyo iyo ukta ay noo joogtay noqonaysa kolkaad markaa iyagii nuskii siiso iyo haddana iyagu lidakari mitl xadin waxaa laga soo qaadayaa inay nuskan hooyadood ka dhaxleen hooyadood markay ka dhaxlayaanna maxay uqaybsan jireen lidakari mitl xadil unthay sidaad ugu sii qaybin kan markaa bintul uktaduna iyaduna sideedii markaa uqaadanaysa saas wey <clears throat> waaya baabu aljaddi wاlkwati wuxuu faraaidkii sheekhu kusoo khatimay jadka iyo ikhwada dhaxalkoodii aljad wاlkhwa waa baab khaiir ah aada iyo aada halistiisu u badan tahay saxaabadii nebiga ridwaan ullaahi calayhim iyo intii ka dambeysay culamadu ay isku khilaafayeen culamada qaarkoodna ay odhan jireen qofkii markaa yani doonaya inuu naftiisa halis geliyo baab aljad walikhwa haka fadwoodo isagoo de markaa ijtihaadkiisa kaga fadwoonay masaladu saxaabadu waa isku khilaafeen awowgu miyuu xijaabaa walaalaha dabcan waaa laisku raacsan yahay alikwa lium awowgu wuu xijaabaya laakiin ikhwadii liab iyo kuwii ashiqada ahaa jadku miyuu xijaabaya mise ma xijaabayo ishkaalkana waxaa keenay meydkiiba u siman oo labadooduba aabbahay marayaan awowguna aabbuhu soo marayaa iyaguna aabbihii bay marayaan way siman yihin dhinaca marka haddana nusuusta qaarkeed awowga waa ta aabba lagu magacaabo markaa ma aabbaa isaga laga dhigaayo maadaama u asal yahay waa laga xoog yeela mise waysi wa waa la simaa qaarkood waxay yihahdeen asalku wuxuu ahaa in walaaluhu ay ka xoog bataan maxaa yeelay labaduba aabbihii bay soo marayaan aabbihii marka na farac bay u yihiin isaguna asal buu u yahay faraca iyo asalkana kii xoog badnaa jihat muqadama calaa jihati luma waynagii soo marinay de markii casabadii markaa jihadoodaaba ka xoog badnayd awowga bay yaqaan lakin waxaa lagu ijmaacay iyagu inaan xijaabi karin khilaafku wuxuu ka taagan yahay un isagu ma xijaabaya iyaga mise ma xijaabayaan mise ma xijaabayo abubakar iyo waxay ku tageen inuu xijaabayo laakin abubakar waa de madhab ahaan baa laga soo naqliyaa laakiin masaladu waxaa lagu eh, ibtileeyey waktigii cumar radi allahu tacala anhu bay dhacday oo markaa waxaa la yidhahdaa ciddii ugu horreysay ee masaladu ay qabsatay cumar laftiisaabay ahay oo inamadiisii waxaan filayaa caasim inuu ahaa caasim inan uu dhalay iyaa dhintay caasimna ma noolay deetana cumar radia allahu tacala inuu xoole iska qaata maadaama isagu dee booskii aabaha uu jooga maanta awowgii yahay inuu wixii markaa inankaasi ka dhintay iska qaato iyuu damcay haddana mar buu aduu ka shakiyey aduu waa lala eegay zayd ibni haabit buu u yeedhay baa la yidhaahdaa uu wax ka weydiiyey zayd markaa markii intii hore u ka meeraystay aduu markuu ku adkeeyey wuxuu yidhi way isla qaybsanayaan oo yani waxa weeye way isla dhexlayaan si isla dhexlayaano wuxuu yihi waxaan ka soo qaadaynaa awowgu inuu jiriddii yahay geed baan kasoo qaadayna qiyaasu shabah baa markaa arrintu ay gelaysa awowgu waa jiridii laan baa ka baxday waa aabihii soo ma laantii ka baxday baa laba laamood sii noqotay laantu laantay uga dhowdahay jiridiibu haddii dhinacaha laga eego algusnu ila algusni aqrab ilan awogu waa jiridii hoose oo haddii taa la gooyo biyihii ay cabi lahay tan kale ama cabaysa cali bn abi aalib laftiisu radi allahu canhu qiyaas qiyaaskaa u dhow wa waa qiyaasu shaba maa qiyaasu cilo maa ayuu isaga laftiisu sheego wuxuu yihi awowgii alaga soo qaado buu yihi bad ama webi wey aabbihii waa laag laagtii haddana laba saaqiyadood ayaa ka sii farcama labadaa saaqeed mid la oodo biyaheedu saaqiyadda kaley marayaan ku noqon maayaan baddi webigii hore ku noqon maayaan marka yacni in walaalahani ay uga dhow yihiinba awowgii oo halkay markaa qolyahan ay kaleeyihiin asalku wuxuu ahaaba inay xijaabaan lakin ijmaac iyaa ku guntamay inaanay xijaabeyn halkaasay markaa mariyeen cumarna wuu ku raacay radia allahu tacaala canhu <clears throat> ibn cabaas iyo ibnu zubayr iyana xagga abubakar radia allahu taala canhu inay mareen iyay aathaartu tilmaamaysa calaa ayati xaal shaaficiyada qaarkoodna way ku tegeen madhabka ah inuu xijaabayo awow oo dee nusuus baa soo aroortay maaragtay aaba lagu sheegayo awowgi laakin de waxay yihahdeen kuwo kalaa soo aroorayo adeerkii aabba lagu sheegayo markaa khasab noqon mayso haddii awogii aabba lagu sheegay in la yidhahdo awooddii aabbaha ayuu leeyahay qiyaaskiina iyadu keensanayo in walaalihii iyo maaratay iyo awowgii ay u siman yihiin beydkiio dee labadooduba ay aabihii una sii marayaan haddaba madhabku de saynu soo sheegnay imam shaafici madhabkiisa wuxuu ku bineeyey madhabkii zayd ibni thaabit jumhuurkuna waa saas saasay qaateen wuxuu yihi ida jtamaca اljaddu hadday kulmaan awowgii iyo e, awowgii la kulmo maca alikhwati walaalihii hadduu la kulmo lilabi walumi ashiqada ahaa aw ilikhwati lilabi ama walaalihii xagga aabbo jucila waxaa laga soo qaadi awowga ka waaxidin minhum mid iyaga kamida uun yuqaasimuhum wuu la qeybsan wa yucasibu inaahahum kuwooda markaa dhidigna wuu casabeynayaa maa lam yanqus wuxuu la qaybsanayaa maa lam yanqus xaquhu intiisu inta aanay ka yaraan can uluthi saddex meelood oo meel marka awoga waa muraacaad gaaraa loo samaynaya saddex meelood oo meel xoolihii haddaan markaa saaxiibu fardi ku jirin xoolihii oo dhan awowgu thuluth kama yaraysan karo oo iyadoo lafteeda dawaa iska qiisada qiyaasu shabahaasuma lagu wadaaye waxaa la yihi awowgii markii laba walaala ihi ay la joogaan inaani min alkwa laba ikhwadii markay la joogaan awowgii xaggay geynayaan de markay xoolay qaybsadaan maxaa kusoo hagaagaya ulu baa kusoo hagaagaya ulu baa kusoo hagaagaya labadu markaa halkaa ay geeyeen ma dhaafayo waayo dadku markay isriixriixayaan isxijaabka <clears throat> labadu halkay ku geeyeen ubay saddexduna kugeyn afartuna kugeyn shantuna kugeyn halkaa lama dhaafo hooyada labada ikhwadii halkay geeyeen ubay weligeed joogeysaa hadday shan noqdaan iyo hadday toban noqdaan iyo waa isku midu halkaan basii dhaafayaan markaa labadii awowga waxay geynayaan ulu bay geynayaan maadaama ay labadii ulu geynayaan saddexdiina uluka ma dhaafin karaan afartiina ma dhaafin karaan shantiina ma dhaafin karaan saas oo kale wey maa lam yanqus xaqu xaqiisu inta aanu ka yaraanin can ulusi ulu fain naqasa xaqhu bilmuqaasamati can ulu markuu la qeybsado ulu wax ka yar hadday kusoo beegmayaan furida lahu ulusu ulu baa aab ayaa awowgii fardi ahaan loo siinaya wajucila baaqi lilkwati wixii soo haray baa ikhwadana la siiniya walakhawaati lidakari milu xadi lunhayn iyagoo uqeybsanaya wain ijtamaca maca alakhi min alabi wlumi wlakhi min alabi haddii ikhwa ashiqa ah akh shaqiiqa iyo akh liab uu awowgii la kulmo qaasamahuma almaala xoolihii buu la qeybsanaya ahlaathan saddex ulus bay ukala qaadanayaan uma markay saasi dhacdo maa xasala lilakhi min alabi walaalkii xagga aabbo wixii uu helay yaruduhu wuxuu ku celinayaa cala alakhi min alabi walumi kii shaqiiqa ahaa oo masaladii mucaadada ay odhanayeenoo ak shaqiiqi ikhwadii liab way tirs uu tirsanaya markuu awowga wixiisa la siinayo kolkuu awowgii anbabaxo iyo markaa haddana wixii o dhan ka qaadanayaan ka maxaa yeele wuu waa ak shaqiiqu de wuu xijaabaya akh liab laakin wuu tirsanaya wuu tirsanayaayo de hooyadaba waa kuwii ku tirsanay mka um, meesha ay joogi lahay wuxuu odhan lahaa shaqiiqu aniga iyo liab baa joogna markaa suduskaa la geenaya markii suduska la geeyo iyuu baaqiga iska wada qaadanaya isagu hadday meesha joogaanba keliya um iyo ak shaqiiqa iyo ak liab muxuu samaynaya ak shaqiiqu wuxuu leeya labaanu nahay maadaama aanu laba nahay hooyadu sudusa qaadato suduskii markay qaadato iyuu shantii soo hadhay iska wada qaadanaya kana waxba ka siin maayo waa sidii o kale halkan wuxuu yihi wain kaana waladulabi wlumi haddii waladulab walum shaqiiqu hadii uu yahay uktan waaxidatan gabar hadduu yahay keligeed ah radda calayha alaku min alabi kii markaa abka ahaa wuxuu ku soo celinayaa tamaama nisfi ilaa nuska dhamaystirkiisa walbaaqi lo inti kalena isaga qaadanaya meesha maxaa jooga jad iyo ukto shaqiiqo ah iyo akh liab waayahay uktadii shaqiiqadii waxay leedahay inanna wuu joogaa oo markaa maxaa tihin saddex habloodan laga soo qaado adiguna laba hablood shan baa markaa xoolihii ay u qaybsamayaan shan madax labo markaa jedkii qaadanay muqaasamada u dhaanta de daad uluskiisa isagu ka yaraysanaya mar laban labanlaabkii ka yar yihiin uluska isagaa ufiican haddaba markii isagu uu qaato labadii sahbi markuu qaato iyay tani waxay odhanaysaa adigu saw liaab ma dee waynu kala darajo horeynaa marka haddii aanu awoogani joogi lahaynba anuu markaa nuskayga qaata wixii soo hara iyuunbaad qaadanaysa imikana ila adigu maca samaynaysid waxaynu samaynaynaa horta xoolihii kala bar waa in la ii buuxiyo markaa dee saddex leeba saddex qori baa soo hadhay saddexdan qori nus ma yeelanayaane labaynu ku dhufanaynaa xoolihii shan markaynu uqaybinayna markii hore markaynu shan uqaybina imika labaynu ku dhufanoo sida nus uga soo baxo toban baynu xoolihi uqaybin awowgii markaa afar saami buu qaadanaya afar markuu qaato iyo iyadii leedahay tobankii nuskood waa imisa shan shan halaysiiya ila ila nusfi kadibna isago marka xabid baa so harsa qaadanaya saas weeyaan wain kaana waladulabi walumi uktan waaxidatan radda caleyha al aku min alabi tamaama nisfi nuska intii dhamaystirkii nuska ayuu u celinaya walbaaqilo wixii soo hadha isaguna qaadanaya wuxuu yihi in ijtamaca macahu haddii awowga ay la kulmaan man lahu fardun cid markaa farad leh iyo ikhwadii hadday meesha isugu yimaadaan jucila liljaddi awowgii waxaa la siiya alawfar wixii u bata min almuqaasamati inuu walaalaha la qaybsado aw huluthi maa yabqaa bacda alfardi iyo wixii markaa faralka dabadii soo harhaya huluskiisa inuu qaato aw sudusi jamiici lmaali ama in xoolahoo dhan sudus laga siiyo haddii asxaabulfardi ay joogaan muqaasamadii iyo thuluskii waa sidoo lakin thuluski waa thulusu maa yabqa oo ahlulfardiga waxaan ay qaateen sidii dayn xoolaha lagu lahaa oo lagala baxay iyuu noqonaya intan soo hadhay iyay sidii ka yeelayaan laakiin markaa lafteeda waxa laga yaba in wixii aad ba ugu yaraade e waxaa la ila baaqigiibaa yaraan kara mararka qaarkoode awowgii intii faralkii markaa uu kolkiisa horeba lahaan jiray oo dee sudus ahaa markii faraca waaridkii uu joogo suduskii marnaba isaga loo yarayn maayo maxaa yeelay waxaa la yidhi alfarcu lwaarith laa yanqusuhu can sudus falikhwatu min baabi awla faracii waaridkaa abnaadii meydka iyaan awowga sudus dhaafinin marka ikhwadii de way kasii awleysan inaan dhaafinin suduska markaa suduski walaysa canhu naazilan bixaali waa kii kulahaa markaa saddexdaasaa la eego kii kolba u bata iyaa la siinayaa wuxuu yihi fain baqiya haduu soo haro shaygu hadduu soo haro markii de isagana suduskiisii la siiyo markii isaga wiiisii la siiyo kii isaga ufiicnaa markii la siiyo hadii wax soo haraa akadahu ikhwatu ikhwadiiba markaa qaadanay wain lam yabqa waxba haddaanay soo harin saqaduu iska tegayaan iyagu mila an yakuuna sida inuu tahay masaladii zawjun baa jooga wa umun wa jaddun wa akhun shaqiiq ha noqdo ama leab ha noqdo fa yujcalu lizawji nis baa la sii walilummi hulu nus iyo ulu markii la kala qaatay sudus un baaba soo haray weliljadi sudus marka awowgiina sudus baa la siin sudus baa so wa kalama soo harin waa yasqut lahu ahu iska tegay haddii xataa masaladu ay xoolihiiba ay dhamaadaan awowgii an waxba la siin awowgii iyo ikhwadii an waxba qaadan hadii xoolihii la dhamaysto waxaa khasab noqonaysa awowgii in sudus loo fardiyo masaladu ay cawranto masaladii cawl baa la gelin oo awowga suduskiisa waa la siini saasay noqonaysa wuxuu yihi walaa yufradu farad lama siiyo lilukti walaashi maca aljaddi awowga la joogtay ilaa fi lakdariya marka masaladu akdariya ay tahay mooyaane walaa yufradu lilukti ma waa ibtidaaan waa bilowga hore ilan marka dambe markuu awowgu fulo waa tii lahayd aniga ilaa nuskayga halay buuxiya taasi waa tiina soo martee ti ilaa nuska buuxsanaysa wayna soo martee lakin waa xagga dambe ahay laakiin in bilowgiiba nus la siiyo ma dhacdo ilaa fi lakdariya maslada agdariyada la yihahdo mooyane maxaa agdariya loogu bixiyey hadallo badan bay ka sheegaan maaragtay nin agder la yidhaahdo iyo arrintani ku dhacday isagaa su-aasha keenay mayaneg maarata waxa weeyaan gabadh dhibatay ee masaladan laga dhexleeya maarata bani agder ahayd oo qoladaa ka tirsanayd mayane ka darad calaa zaydin madhabahu zayd bay madhabkii ka jiidhay intaba waa la yihi madhabka wa jiidhaysa hadda soo waan arki doona wuxuu yihi wahiya waxa weeye zawjun wa ummun wajadun waktun ama waktun wajadun ka kala hormarinaya labadaaskooda wey fa yujcalu waxaa la siin lizawji nis baa la siinaya wa lilumina athulu thuluth bay leedahay waliljadi awowguna asudus buu leeyay maxaa sudus loo siiyey de waa tii imikuna aanu soo baraynayo xoolahii badaba dhamaanayn sudus baaba soo haray sudus baaba soo haray suduskii baa la siiyey markay tii dhacday uktadiiba meesha taagan marka xoolihii o dhamaadeen marka waxay leedahay aniga miyaa la hadii la casabay ciddii casabaysay meeday awogii waa kanoo ahlu farda iska noqdo faradkiisii qaatay soo ma yucasibu inaahahum baynu soo lahayn de yucasibu inaadina baaqi isla qaybsadaan bay ahayd baaqi la isla qaybsanaya ma jira isaga waa tan la yihi ahlu fardi ha laga dhigo sidus alla siiyo hadu hadduu ahlu fardi noqdo iyadii ma casabeynayo meel laguma casabeyn baa layihi miyaa la xijaabay meel laguma xijaabi cid xijaabtaa meesha ma joogto de ilahay wuxuu igu sheegay maaragtay falaha nisfu ma tarak aayadda qur-aanka mesha taalo lama khilaafi kara marka ayad wuxuu yihi walilukti nisfu lilaayati uktadii nus bay yeelanaysaa aayaddii qur-aankiiba loo qabsanay fatacuulu ila tisca markaa masaladu markii hore lix bay ka dhisnayde oo de makraju thuluskii iyo makraju nisfigi iyo sita ahaa ayaa laga dhisayey imika markaa maxaa la samayn walilukti nisf markaa saas ay noqoto fatacuulu ilaa ila tiscata sagaal sahmi bay noqonaysa ilan kolkaad lix ka dhistay eed zawjkii nus siisay waa saddex eed ummad hooyadiina thulu siisay waa laba shan qori baad maraysa eed awowgii sudus siisay waa hal lix qori baad maraysa eed yadii nus siisay lixda nuskeed waa imisa saddex yadina inaad saddex siisay isku geeya waa sagaal qori wey xoolaha sagaal qori baa loo qaybinaya haddaba uma yujmacu markaasaa haddana de qaacidadii la ilaalinaya awowga iyo iyo walaaluhu waxa weeyaan way siman yihiin tiyo maarata lidakari mitl xadilonsayinti oo halka markaa kolba baa loo kacay awogii ma faral baa la siiyey haddana iyadii baa faral la siiyey haddana dib baa la isugu soo celinayaayo sidii maarata casabada oo kale iyo haddana udhaxlayaan marka markay maslada kolba dhinac ukacday ayaa markaa ka darad calaa zaydi madhabahu bay yidhaahdeen uma yujmac waxaa haddana laysu geyn nisfulukti uktada nuskeedii iyo wa sudusuljaddi jadka suduskiisii baa la ysku dari masaladii markay sagaal ahayd saddex bay qori ba haystay iyadu isaguna hal qori bu haystay maxay isku noqonayaan afar qori fa baynahuma kasaa loo qaybin afartii qori lidakari mithlu xadil unhayayn iyadoo markaa de isaga labadeed qaadanayo markaa dee saddex qori baa laga kala dhigay afarti afartii saddex uma qaybsamayaan saddexdii baa markaa masaladii lagu garaaci sagaalkii qoriye masladu ahayd iyaad saddex ku dhufan toddobiya labaatan bay noqoni deetana zawjkii waxaad siin sagaal bay unoqon saddex baa isagana sadexdiisi hore ugu sagaal bay noqoni hooyadiina labay haysatay saddex ugu dhufo lix qori bay qaadani maxaa soo haray afartoodii iyaga waa laisku daraya saddex ku dhufa iyagana waa labiyo toban labiyo tobankiibu markaa isagu wuxuu qaadanayaa sideed buu ka qaadanaya iyadiina wuxuu siinaya afar buu siinaya marka masalada arrimo cajaaib baa ku kulmay baa la yihi o awowgu wuxuu qaatay ama waxaa tidhahdaa inantu ukhtadu waxay qaatay awowgu intii u qaatay barhkeed soo ma labadoodoo laysku daray barhkeedna waxaa qaatay hooyadii saddexdaasoo laysku daray barhkoodna waxaa qaatay zawjkii baa qaatay waa sidaas marka khasiyaro cajiiba iyo yeelatayoo waxaa la yihi lilukti nisfu maa liljaddi walilummi nisfu nasiibayhima labadoodoo laysku daray nuska ila lix ba ilad iyagu labiy toban isku darkood waa labiy toban soo ma iyaduna lix ba ilaad walizawji nisfu ansibaaihi saddexdaasoo la isku daray sideed iyo toban barhkeed waa imisa waa sagaal sagaalkaasu isaguna qaadanayaa wuxuu ku yihi watasixu min sabcati waishriin toddobiya labaatan bay ka asixi lizawji tiscatun zawjku sagaal buu yeelo walilumi sitatun hooyaduna sita lix bay leedahay waliljadi thamaaniyatun awowguna sideed buu leeyahy walilukti arbacatun uktaduna faraaidkina halkaa ayuu ku egyahay wsala اllahu waslama alى nabiyina mxamedi wallahu aclam